alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala allahu cala muxamadi wcala ali muxamed wslama tasliima kasiira mas'aladii aynu sheegnay ee ku saabsanayd wa kullu man yuqbalu qowluhu xalaf waxaanu yidhi culammada shaaficiyadu masaa'isha qaarkoodoo ruuxa hadalkiisa la aqbalayo ay dhici karto inaanu dhaaran ayaa jirta saasaynu markii u sheegnay markaa raajacay way jirtaa masaa'ilay shaaficiyadu odhanayaan biduuni yamiin baa hadalkiisa la aqbalaya laakiin masaa'ishaasi kuma saabsanaa dacwad muctabaro ah oo masmuuco ah oo laba daraf ka dhaxaysa kuma saabsanaa dhammaanteed baabkaa waa ka baxsantah ama waxay ku saabsantahay wax xaq ilaahayaah oo ruuxa lagu aaminayo ama waxay ku saabsan tahay dacwo aan masmuuco noqonayn masalanoo kale zakadii hadduu yidhaahdo xawlkii ma gaadhin oo waxa isqabsaday ruuxii xoolaha lahaa iyo ruuxii saaciga ahaayee zakada ururinayey caamilintii markaasaa wuxuu yidhi ruuxii xoolaha lahaa war xawlkii ma gaadhine waxbaa ka dhiman ama wuxuu yidhi zakadii waaba bixiyey ama uu yidhaahdo tiradu intan ma ahayne waxbaa ku dhasho markii hore nisaabka waa ka yarayd wakhtigii nisaabka buuxsamee marka laga soo tiriyana xilligii ma gaadhin xawalaanulxawl ama uu yidhaahdo ammaana ku jirto hadda markaa wadiica lay dhiibtay oo saasay nisaabka ku gaadhay yacni markaa hadda wakhtiga lay dhiibtayna wakhti sannad ka soo wareegay maaha ashyaada iyo wax la mid ah oo sakadii ku saabsan waxay yidhahdeen culammadu hadalkiisi waa la aqbalayaa biduuni taxliif yadaan la dhaarin baa la aqbalayaa waayo waa xaqullaahi oo waa wax ruuxa lagu aaminayo masaaisha kale yidhaahdaan culammada shaaficiyadu waa la aqbalaya hadalkiisa biduuni yamiin waxaa ka mid a inuu qaadigii eedeeyo oo uu yidhahdo dhacdadaa uu xukumay markhaatiyaduu ku xukumay labaduba addoommay ahaayeen laba addoon shahaadadood buu ku xukumay qaadigina uu yidhaha maya kuma xukumina dad xoraan ku xukumay yuqbalu qowlu qaadi biduuni taxriif ama uu yidhaahdo ninka caynkaasaan xoolaha ku leeyahay waa dacwad uu sheegaayo oo isaga aan u sugnayn wakiiliya idanna aanu ka haysan cid kale waa dacwa hayru masmuuca hadduu markaa yidhaahdo ninka aad leedahay xoolaan ku leeyahay wax hantiyo uu igu leeyahay ama aan u hayaa ma jirto yuqbalu qawluhu bihayri taxriif marka khulaasadu waxay tahay kuma saabsana masaa'ishaa shaaficiyadu ay leeyihiin waa la aqbalayaa ruuxa dhaarin la dhaarinaya aanteed baa la aqbalayaa dacwad laba daraf ka dhaxaysoo masmuuco ah kuma saabsana wuxuu sheikhu yidhi xafidahu allah wastacmil ilalfaada fima wudicat sharcan laha min almacaani id atat laa tuhmil alxaqiiqata alsharciya ila maca alqaraa'in aljaliya wastacmil ilalfaada isticmaal erayada fii maa wudicat kii loo dhigay u isticmaal sharcan ay fii sharci sharciga gudihiisa loogu dhigay lahaa iyada loo dhigay oo min almacaani kaa loo dhigay xaaluu macnayaasha ka mid ahaaday id atat markay timi waxaad u isticmaashaa oo aad ku xambaartaa macnihii sharciga ahaa laa tuhmil ilxaqiiqata asharciya ha ihmaalinoo ha tuurin xaqiiqadii sharciga ahayd ila maca alqaraa'in aljaliya calaamada muuqda la jirkeed mooyaane calaamadahaasoo aljaliya daahira yada la jirkeeda mooye si kale ha u ihmaalin oo macnaha xaqiiqada ha u seejin wuxuu sheikhu inoo tilmaamaya raximana allahu wayaahu alfaadda sharciga ku soo aroortay in lagu xambaarayo xaqiiqadeeda lagu xambaarayo xaqiiqa sharciya xaqiiqaduna waa tacadudaayo waxay noqotaa xaqiiqa sharciya iyo xaqiiqa lugawiya iyo xaqiiqa curfiya ayay noqotaa waa saddex xaqiiqo mid waa sharciya midna waa curfiya midna waa lugawiya sharciga marka ereygaasi ku yimaado macnaha sharcigaa la hormarinaya wallafdu maxmuulun cala alsharciyi in lam yakun famutlaqu alcurfiyi faalugawi cala aljali macnaha sharciga in lagu xambaaro alfaadda sharciga ku soo aroortay baa awla'a oo muqadam ah iminka erayga asalaa waxa uu leeyahay xaqiiqa lugawiya oo luqada xaqiiqo ku leeyihi wuxuu kaloo leeyahay xaqiiqa sharciya xaqiiqo sharcigana waa leeyaho waa salaada macruufkee la yaqaan xaqiiqada luqawigi waa ducadii wasalli calayhim ina salaataka sakanu lahum xaqiiqada sharciyadiina wa cibaadatun daatu aqwaalin wa afcaalin makhsuusatin muftataxatin bitakbiiri mukhtatamatin bitasliim waa cibaado odhaahyo iyo ficillo gaara u saaxiiba oo lagu furfurtoo lagu bilowdo allaahu akbar laguna khatimo salaama naqsi waa xaqiiqadii sharciyad ahay erayga salaam markay nusuusta ku soo aroorto macnaha xaqiiqada sharciyada ah baa lagu xambaarayaa inta maanic u diida aan la helin ee haddii la helo maanic u diida waa qaraa'intuu sheegaaye marka xaqiiqadii sharciga ahayd waa laga leexinayaayo waxaa loo leexanayaa macnaha curfiga ah ama macnaha luqawiga ah curfigiiyo luqawigana waxay yidhaahdeen culammadu in badan oo ka midi curfigaa la hormarinaya oo luqawiga laga hormarinaya masalan ereyga alwuduu wuxuu leeyahay xaqiiqa sharciya oo waa tahaaro makhsuusa ah oo cibaado ah oo xubno gaara waxna la maydhayo waxna la masaxayo niyo cibaado la jirkeedna loo maydhayo loo masaxayo waa xaqiiqa sharciya wuduugu macno kaluu leeyaho nadaafad in loo markaa maydho gacmaha waxay yidhaahdeen culammadu waa xaqiiqa luqawiya wuduugii luqawiga ahaa waa faraxalka saasay yidhahdeen marka sharciga hadduu ku soo arooray erayga wuduu ama tawada waxaa lagu xambaaraya xaqiiqadii sharciyada ahayd baa lagu xambaaray waayo nebiga sala allahu alayh wasalam waxaa loo soo diray libayaani sharciyaati laa libayaani lugawiyaat sharciyaadka inuu caddeeyaa loo soo diraye lugawiyaadka inuu caddeeyo looma soo dirin maadaama uu sharciyaadka caddaynaayo dee sharciga ha lagu xambaaro laakiin wakhtiga wax ka leexiyo la helo ha laga leexiyo macnihii sharcigaha wuxuu soo arooriyey sheikhu xadiiska tilmaamaya atawada'u min luxuumi alghanam qaala in shi'ta fatawada wain shi'ta falaa tatawada atawada'u min luxumi alghanam wuxuu ihi ma ka weysaystaa hilibka adhiga qaala in shi'ta fatawada in shi'ta falaa tatawada haddaad doonto ka weysayso haddaad doontana ka weysaysan qaala atawada'u min luxumi libil ma ka weysaystaa hilibka geela qaala nacam fatawada min luxuumi libil haa ka weysayso hilibka geela xadiis kale waxaa ku soo arooray tawada'uu min luxuumi alibil walaa tawada'uu min luxuumi alghanam marka weysaysigaa maxaa looga jeedaa macnaha mutabaadirkee soo degdegaya waxay noqonaysaa in macnihii xaqiiqada sharciyada ahayd lagu xambaaro oo la yidhaahdo waa weysadii sharciga ahayd taasaa laga tilmaamaya culammaduna qaacidadaa marka hore waa isla ogolyihin alimaam axmed ibnu xambal iyo daa'ifo badanoo kaleo culammada ka mid oo muxadisiintii shaaficiye qaarkood ay ku jiraan waxay yidhahdeen waxaanu ku xambaaraynaa weysada in looga jeedo weysadii sharciga ahayd marka weysadu way ku jabaysaa hilibka geela in la cuno saasay yidhahdeen culammada qaarkood sida shaaficiyada iyo xanafiyada waxay yidhaahdeen weysada waxaanu ku xambaaraynaa in macnihii sharciga ahaanu dayno laakiin aanu idhaahno mustaxab baa looga jeedaa waa istixbaab waa wuduu'un mustaxab waa weyse sunno ah ee mid waajiba maaha waayo deliil waajibnimadii ka sarfinayaannu haynaa bay yidhahdeen ama waxaannu ku xambaaraynaa wuduuga in looga jeedo wuduu luqawi laa wuduu sharci wuduugii luqada lagu ogaaday ee xaqiiqada luqawiyada ahaa oo farxalka ah siuu isaga suuliyo isaga baabi'iyo zuhumata alaxmi siifadda uu leeyahay hilibku leeyahay waxay sidaa u yidhaahdeen waxa agtooda ku sugnaaday oo ku qumay oo ay deliil u arkayeen tusinaya in hilibka geelu aanu weysada jebinaynin sheekhu waa kii yidhi masaa'isha fiqiga ah dee mujarad tamsiil baan uga jeedaaya ilaaba ilaa inaan kala arjaxayo maaha waayo miaal lama niqaasho miaal lama niqaasho washa'nu laa yuctaradu almihaalu id qad kafa alfardu waalixtimaalu sha'nigu wuxuu yahay inaan misaal la ictiraadin oo la bushin misaalkii waxaa ku filan inuu yahay mid la qadarayo ama inuu aqbali karo inuu sidaa noqdo bes intaasaa ku filan intaas ayaa ku filan daliilka ay u qaateen inuu weysada caddaynayo inaynay jabaynin waxay yidhaahdeen waa xadiiska jaabir kaana aakhiru lamrayni min rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam tarka alwuduu'i mima massat innaar ama kaana aakhira alamrayni min rasuuli lahi sala allahu aleyh wasalam tarku lwuduu'i mima massat labada siyaod mid walba waa loo dabdin karaa labada arrin waxaa dembeeyey nebigu sala allahu aleyh wasalam tegitaanku weysada ka tegaya ayaa ka dembaysay weysaysiga uu ka weysaysanayo wixii dabtaabtay yani labada mid walba waa sameeyey wixii dabtaabtay inuu ka weysaystay iyo inaanu ka weysaysan laakiin labada waxa dembeeyey inaanu ka weysaysan marka xadiiskaasaa u daliilay yidhaahdeen inaan hilibka geel weysada jabinayn laakiin xadiiskaasi waa caam hilibka geela in laga weysaysto adilada sheegaysaana waa khaas caamka iyo khaaskuna isma caaridaan calaa kulli xaal masalada fiqiga ah waxaa weeye halkeedaa lagu raajici doonaa wakhtiga inagu koobane wastacmil alalfaada erayada markaa isticmaal fii wudicat kii loo dhigay u isticmaal sharcan ay fii sharci sharciga loogu dhigay lahaa iyada loo dhigay min almacaani kaa loo dhigay xaaluu macaanida ka mid ahaaday id atad markay timi oo isticmaal bimacnaa ku xambaar macnihii loo dhigay sharcan erayga uu isticmaalay wastacmil buu ku yidhi wuxuuse u jeedaa ixmil ku xambaaroo ku fasir oo ku macnee muraadkuu uga waa in macnaha lagu xambaaro lagu macneeyo waxaa kale jira wax isticmaal la yidhaahdo iyo wax la yidhaahdo xamli la yidhaahdo iyo wax ta'wiil la yidhaahdo iyo wax tafsiir la yidhahdo tafsiirku waa macnaha ay leedahay isticmaalkuna waa in macnaha looga jeedo marka la odhanayo ta'wiilkuna waa in macnaha loo leexiyo oo marna wuxuu noqon karaa bimacna tafsiir marna wuxuu noqon karaa macno marjuuxa in loo leexinaayo lidaliilin aw liqariina xamliguna wuxuu noqon karaa in ereyga lagu xambaaray marka xamligu qaladna waa noqon karaa saxna waa noqon karaa sida badan ta'wiilka daahirka ka khilaafsan aad baa loogu isticmaala xamliga xamligu waa ficlu lmukhaaab markuu leeyahy maxmuul calaa kada ama yuxmalu calaa kada mukhaaabkii maqlayey ayaa macnahan ku xambaaraya marka macnaha uu ku xambaaraya hadduu sax yahayna wuxuu noqonayaa xamli saxiix ah oo sidqi ah kaannahu inuu leeyahay lafdigan markii la odhanayay macnahaasaa looga jeedi marna wuxuu noqonayaa mid khalad ah amaba kadib noqonayo been noqonaya laa tuhmil alxaqiiqata asharciya ha ihmaalinin oo ha tuurin xaqiiqadii sharciga ahayd ee sharciga loo nisbeeyey ilaa maca alqaraa'in aljaliya amaaraadkii la jirkooda mooyaane si kale ha u tuurin amaaraadkaasoo aljaliya kuwii daahirkaa ahaaday waa qariino ka leexinaysa daahirkii wanafya ratib lilwujuudi alxaali waratibi nafya nafyiga tartiibi lilwujuudi in la nafyinayo maxaad u tartiibisaa oo lilwujuudi lagu tacalluqsiiyo nafyiga lilwujuudi jiritaanka la nafyinayo alxaali markaa jira la nafyinayo jiritaanka markaas ayaa la nafyinaya o laleeyahay shaygaasi ma jiro fa nafyu sixatin lagu xigsiinayo asixitaanka in la nafyinayo oo laleeyahay saxiix maaha falilkamaali lagu xigsiinayo kamaalka in la nafyinayo wuxuu inoo sheegayaa haddii shay la nafiyo oo la diido nafyigii saddex umurood buu marba mid u dhacaa ima lilwujuud wa ima lilsixa wa ima lilkamaal saddexdaa arrin buu marba mid u dhacaa macnaha ugu awlaysan ee loogu hormarinayaa wuxuu yahay in la yidhaahdo wujuudku u dhacaya awalan waa in kaa lagu xambaaro waayo macnahaasuu xaqiiqo ku yahay in la yidhaahdo shaygaasi ma jiro oo wujuud baanu lahayn in la yidhaahdaa waa xaqiiqadii macnaha nafyiga laa rajula fi ddaari ninba guriga kuma sugnaa aslanba wax nini guriga kuma sugna waa nafyi daatadii la nafyinaayo daatadii rajul baa la nafyinayaa laakiin si mulaqa loo nafyin maaye waxaa la nafyinayaa wujuudkiisu guriga ku sugan yaha la nafyinayaa ee nin guriga aan ku sugnayn lama nafyinoo lama odhan dee caalamkaba nin kama jiro maraad kasaa lama odhan ee nafyigu wuxuu muqayad ku yahay bikownihi fi daar kaasaa la nafyinaya waa wujuudi daat muqayadan bixaali itisaafihi bilkhabar waxaa la nafyinayaa xaaluu ku sifaysan yahay khabarka maala low qiila laa rajula fi daari famacnaahu nafyi wujuudi rajuli muqayada bikownihi fi daar laa nafyu jinsi rajuli muطlaqan markaa laadaasina waa annaafiyatu liljinsi lix sharday leedahay waa macruufo kutubu naxwi ayaa ku aragteen nafyina waxaa lagu xambaaraa sixada in la nafinayo waayo sixadu waa majaaskii xaqiiqada ugu dhowaanshaha badnaa marka isaga uga xaqnimo badan kamaalka in lagu xambaaro marka xaqiiqadii suuro geli weydoo wujuudka ahi waayo daatada in la nafiyo sixada in la nafiyaa way isu dhow yihiin kaannahu wixii sharcan aan asaxaynini inaanu xaqiiqo wujuudka ku lahayn waatay yidhaahdaan almacduumu sharcan kalmacduumi xisan shayga sharci ahaan la waayaa waxay ka dhigan tahay in xisan loo waayo wujuud ahaanba loo waayey saasay ka dhigantah marka nafyulkamaal laguma xambaari karo intay suuragal tahay labada ka horreeya maala nafyu lwujuud waxaa ka mid a laa xawla walaa quwata ila billaah laa xawla walaa quwata lana ila billaah baa macnuhu dhacaya xawl iyo quwo noo sugnaaday ma jiro aanu xaraka ku samayno ama sukuun ku samayno aya camal iyo aya lafdin iyo aya qawlin mooyaane kaalmayn ilaahayna ka halmeeyo mutaakhiriinta qaarkood waxay yidhahdaan laa xawla waxaa looga jeedaa can macsiyat illaah xeelad macsida ilaahay lagaga baxsadaa walaa quwata iyo awood calaa taacati illaahi taacada ilaahay lagula yimaadaa lanaa annaga nooma sugnaa ilaa billaahi in ilaahay nagu kaalmeeyo mooyaane laakiin macnahaasi waa qaasir oo in la yidhaahdo xawl iyo quwo calaa ayi xarakatin wa calaa ayi sukuun nooma sugna miduu ilaahay nagu kaalmeeye mooyaane hada acamu minhu wa akmalu kanba camnimo badan kamaalna badan marka waa nafyu lilwujuud nafyu sixa wuxuu noqonayaa oo kale laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati alkitaab waa nafyu sixa oo salaaddii baan ansaxayn baa loo jeedaa nafyulkamaalku wuxuu noqonayaa laa salaata bixadrati طacaamin walaa huwa yudaaficuhu alahbasaan salaad kaamilo ah ayaan jirin baa loo jeedaa haddii cuntadii oo taalla la yska tukado oo la soo dhigay wahaakada laa nikaaxa ila biwaliyin ma wuxuu noqonayaa nafyu lkamaal mise wuxuu noqonayaa nafyu sixa nafyu sixa xanafiyadu waxay leeyiin waa nafyu lkamaal laakiin saxdu waxay tahay waa nafyu sixa waxay cuskadeen oo yidhaahdeen asalka xaqiiqo wuxuu ku yahay wujuudka in la nafyinayo laa nikaaxa ila biwaliyin dee daatadii nikaaxna lama nafyina nikaaxi waa kanoo waa jiraa waa kuwan isguursaday ya ee arooska dhigtay marka daatadii nikaaxu waa jiraa idan majaaz baa lagu xambaaraya majaazkaanu ku xambaaraynaa wuxuu noqonayaa bay kamaalkii jumhuurku waxay kaga jawaabayaan laba jawaabood jawaabta koowaad waxay tahay annagu majaazba u leexan maynaa xaqiiqadaanu ku xambaaraynaa saanu xaqiiqada ugu xambaaraynaa xaqiiqadiibaa waxay leedahay xaqiiqa sharciya iyo xaqiiqa curfiya iyo xaqiiqa luqawiya marka xaqiiqa sharciya ayaanu ku xambaaraynaa nikaax sharciyaan jirin marka nafyulwujuudkii baanu joognaa waxaa la nafyinayana waa xaqiiqadii sharciyada ahaydoo waa nikaax sharci ah nikaax luqawiya ka hadli mayno inagii soo maray in marka ugu horaysa xaqiiqada sharciyada lagu xambaarayo wallafdu maxmuulun cala alsharciyi in lam yakun famulaqu lcurfiyi falugawi cala aljali waa jawaab marka annagu majaazba umaanu leexane xaqiiqadii sharciyada ahayd ee alfaadda sharciga ku soo aroortay weliba xaqiiqada sharciyada la hormarinayo oo xaqiiqada lugawiyada laga hormarinayo tii baannu ku sugannaa jawaabta labaadee laga jawaabaya waxay tahay waa jawaabun cala atanazul waa jawaab haddaad sidaa sheegaysaan aanu idiin yeellaba oanu dhahno xaqiiqadii waa ka guurnay oo majaaz baan u guurnay ma sinnin waxaynaan u sinnayn annaga majaaskayagu waa ka dhow yahay haddiiba laga soo qaado inuu majaaz yahay kiinna qaacidaduna waxay tahay xaqiiqadu markay suuro weydo majaaska xaqiiqada ugu dhowaanshaha badan baa in lagu xambaaro u xaqnimo badan waxaysu mastaxaala alaslu yuntaal ila almajaazi aw liaqraba xasal marka xaqiiqadu mustaxiil noqoto asalka xaqiiqadu u jeedaaye ila majaasku waa farace waxaa loo rarayaa erayga macnaha majaaska ah majaasyadii hadday tacadudaan oo bataanna majaaska xaqiiqada ugu dhowaanshaha badan baa loo raraya markaa saas weeye calaa kulli xaal meelaha kalena waa saas oo kale sida laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati alkitaab labadaa jawaabood oo kale xanafiye loogu jawaabayaa waa iyagu waxay leeyihiin laa salaata liman lam yaqra bifaatixati lkitaab waxay leeyihiin waa nafyun lilkamaal ya ibnu cuaymiin qaacidadan saasuu u sheegay wanafyu lilwujuudi uma asixa uma alkamaali farcayanna rutba walaslu ana alamra liliijaabi wannahya liltaxriimi biisticaabi ila ida qaama hunaaka saarifu famuqtadaahu yatalaqa alcaarifu walaslu asalku ana alamra liliijaabi waa in amarku waajibin u sugnaaday wanahya nahyiguna asalku waa inuu nahyigu litaxriimi xaaraantinimayn u sugnaaday biisticaabi yacnii koobis uu koobayo xaaluu ku dheehan yahay oo mawdic kastaba sidaa yahay wuxuu koobayaa mawdic kastoo amar mutlaqi ku yimi ama nahyi kala xambaarayaa sidaas amarkana nahyigana liltaxriim ilaa idaa qaama hunaaka sarifu inuu meeshaa qumo oo ku sugnaado mooyaane deliil ka leexiyaa fa muqtadaahu deliilkaa ka leexinaya wuxuu keensanayo ay muqtadaa daalika asaarifi yatalaqa alcaarifu ayuu la kulmayaa oo aqbalayaa kii garanay ama mafcuul muqadama aad ka dhigto siduu markaa shiikhuba u maray in laga dhigo mubtade laga dhigo oo lagaga khabro jumladana waxaan filayaa sinaacada naxwiyada ah waa jaa'is maana sidayn laqbada sheegnay sida uu shiikhu sheegayaana waxay tahay fa muqtadaahu yatalaqa alcaarifu kii ee garanayey wuxuu la kulmayaa oo bimacnaa aqbalaya macnaha daliilkaas saarifki keensanayo muqtadaa dalika asaarifi wahada mafcuul muqadamu liqowlihi yatalaqa alcaarifu an yatacarafu wayastakhriju wuu kala soo baxayaayoo garanaya oo aqoonsanaya wuxuu sheikhu inoo tilmaamayaa amarka waxa u asala wujuub in lagu xambaaro waa amarkii mutlaqa ahaa amarna waxaa la yidhaahdaa waa talabu iijaadi alficli cala sabiili isticlaa waa in ficilka la jirsiiyo in la dalboo la doono si iska koraysiin ku jirtana loo dalbo ayaa waxaa la yidhaahdaa amar talabu lficli bilqowli cala wajhi listiclaa faqowluna talabu lficli ay talabu iijaadihi marka talabu iijaadi alficli bilqowli cala wajhi listiclaa ficil in la jirsiiyo in la dalbooo la doono odhaahna lagu dalbo waxaa laga ixtiraasayaa ishaaro iyo wax la mida in lagu loo dalbo kaasa waxaa la amar waxaanuu leeyahay siyaq asliya iyo siyaq farci ah siyaqa asligii waa afar xakami afarta beyt buu ku sheegay xaafid xakami kitaabkiisa usuulkee nadmiga ah ee la yidhaahdo wasiilaة اlxusuul calى muhimaati اlusuul arbau alfaadin biha almru duri ifcal litafcal ismi ficli masdari ay bifcal bay noqonaysaa markaa waa ficlu amarkii iyo mudaarici laamulmri lagu jasmiyey ficil mudaaric baa laamulmri lagu jasmiyey iyo ismu ficil amar iyo masderkii ka naa'ib ahaa ficilka amar afartaas siiqo waa siiqa asliga ah siiq farcigana waa leeyahay kutubulusuul baa lagu arkaya lagu garanaya ama laga taalacanaya nahyiguna waa alabu lkafi bilqowli bigayri naxwi kufa cala wajhi listiclaa iska dayn wax la layska daayaa la dalbayaa orah baana lagu dalbayaa erayada lagu dalbayaana afcaal amar maaha kufa iyo dar iyo dac iyo kuwa la midkaa maaha sida loo dalbayaana waa ala wajhi isticlaa kaasaa waxaa la yhaha nahyi siiqada asliga uu leeyahayna waa ficil mudaaric laa naahiye a la siiq badanoo farcigana waa leeyihi marka amarkii mulaqaha wuxuu faa'iidaynayaa wujuub waxaa u daliila falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim waxaa kaloo u daliila lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartuum bisiwaaki cinda kuli salaa adiladaasaa u daliila amarkii waajibnimo wax ka leexiye haddii la helo oo sunnanimo ama wax la mida faa'iidaynaya lagu xambaarayaa macnaha daliilku u leexiyaa lagu xambaaraya nahyigiina waxaa lagu xambaaraya taxriim baa lagu xambaaraya asal u ah daliil ka leexiye haddaan la helin laakiin daliil ka leexiye haddii la helo taxriimkii waa laga leexinaya waa laga sarfinaya waalaslu ana alamra liliijaabi asalku waa in amarku liliijaabi waajibin u sugnaaday amarka sharciga ku soo arooray amaroo dhan maaha qur'aanka ama sunnada amarka ku yimi iijaab buu asaalatan u sugnaaday waannahya liltaxriimi biisticaabi nahyiguna asal ahaan taxriim buu u sugnaaday xaaraantinimayn wax la xaaraantinimaynayo biisticaabi koobisuu wada koobayo amar oo dhan iyo nahyi oo dhan wada koobaayo lala qabo ama xaaluu ku dheehan yahay biisticaabi koobisuu wada koobayo xaaluu ku dheehan yahay amar kasta iyo nahyi kastaba waa maa lam yasrif canhu saarif ilaa idaa qaama hunaaka saarifu inuu meeshaa ku qumoo ku sugnaado mooye daliil ka leexiyaa famuqtadaahu yatalaqa alcaarifu ruuxii garanayay caarifka ahaa wuxuu ka aqoonsanayaa kala kulmayaa waxa deliilkaa ka leexiyey uu keensanayuu la kulmayaa oo deliilkaa ka leexiyey mar wuxuu ku tusinayaa sunnanimo in looga jeedo dee sunnihii baa markaa la aqbalay mar in looga jeeduu ku tusinayaa ibaaxa in looga jeedo oo ibaaxadii baa la aqbalay mar in looga jeeduu ku tusinayaa irshaad in looga jeedo marka irshaadkii baa la aqbalay mar in tahdiid looga jeedo aan amarnibo ba looga jeedin macna amarba aan looga jeedine hanjabaad looga jeedo ya icmaluu maa shi'tum inahu bima tacmaluuna basiir inahu bima tacmaluuna basiir qariinada waxay ku tusinaysaa in loo jeedo tahdiid faman shaءa falyu'min waman shaءa falyakfur ina actadna lilظaalimiina naara axaaطa bihim suraadiquha marka faman shaaa falyumin waman shaaa falyakfur dee amarnimo loogama jeedo tahdiid baa looga jeeda qariinana waxa u ah inaa actadna lilaalimiina naaran axaata bihim suraadiquha marka kolba macnaha looga jeedo deliilkaas saarifkii siduu u tilmaamay baa laga aqbalaya laga qaadanaya mujarad alficli bila iijaabi min arasuul ixmil cala istixbaabi ixmil ku mujarad alficli ficil keliya ficilkaa keliyo min alrasuuli xagga rasuulka ka ahaaday bilaa iijaabi xaaluu ficilkaasi waajibin ka madhan yahay oo iijaab aanu la soconnin cala istixbaabi sunnanimo ku xambaar wa in bificlin buyina alma'muuru fa xukmuhu fii xukmi da maxsuuru wa in buyina haddii la caddeeyo alma'muuru kii la amray bificlin ficil lagu caddeeyo fa xukmuhu ay fa xukmu lficli ay fa xukmu dalika alficli ficilkaas xukunkiisu fii xukmi daa maxsuuru maxsuurun fii xukmi daa waxaa lagu koobay xukunka kaas uu caddaynayo ayaa lagu koobay oo ficilka mufasirka ahi amarka uu fasirayo ayuu la xukum noqonayaa oo hadduu waajib ahaa ficilka lagu caddeeyeyna wuxuu noqonayaa mid waajib ah hadduu sunno ahaa ficilka lagu fasirayna wuxuu noqonayaa mid sunnaa ah buu noqonaya wa ficluhu lmansuubu liljibilati ficilka nebiga sala allahu alayh wasalam ee almansuubu loo nisbeeyey liljibilati abuur loo nisbeeyey iyo caado laysa bitashriicin tashriic ma aha lihadi lmillati ay liahli haadi lmillati ehelka miladan loo tashriicinayo ma aha oo loo sharciyaynayo mawduuca halkan wuxuu kaga hadlayaa sheikhu afcaalu rasuul sala allahu alayh wasalam maxaa xukunkoodu noqonayaan waa mawduuc ballaadhan ahlucilmiguna musanafaad ay u gaar yeeleen kutubana laga alifay wax mujallad ka qoray iyo wax laba mujallad ka qoray mid walba marka waa mawduuc ballaadhan culammadii qarniyadii dhexena kutuba waa ka alifeen waxaa ka mid mida culammada ka aliftay abushaama ayaa ka mid ah culamada ka aliftay wakhayru mucaasiriintana bacdigood baa kutuba ka qoroo ka alifay kutubaha mutawalaadka ee fiqigana aad bay culammadu ugu dheeraadaanoo mawduucan ay kaga warramaan safaxaad badan kaga warramaan laakiin waxaaba ka sii waasacsan in musannafaad loo gaar yeelay mawduucii sidaa u gudaha ballaadhnaa shiikhu saddex bayd buu ku cabiraya qaybo badanna culammadu waa u qaybiyaan laakiin khulaasada uu soo koobaye koobistaasaynu ku dhaafaynaa wakhtigeennu waa kooban yahay wuxuu ixaalaynayaa kitaab nadmiyo uu leeyahay oo alqalaa'id aljaliya la yidhaahdo inuu tafsiil intan ka badan halkaa ku sheegay ayuu ixaalaynaya khulaasadu waxay tahay afcaasha rasuulka sala allahu alayh wasalam waa la qaybiyaa maxaana loo qaybiyaa afcaasha rasuulka sala allahu aleyh wasalam inuu ficil caddaynaayo amar waajiba inuu caddaynayo ama bicibaaro ka caamsan siduu shiikhuba u dhigay oo cumuumkaa haddaynu u dhigno amar qawligoo soo arooray hadduu caddaynayo amarkaasi hadduu waajib ahaana ficilkaa caddaynaya amarka waajibkii waajib buu noqonayaa haddii wax ka leexiyo aan la helin amar sunno ah hadduu ficilka nebigu sala allahu alayh wasalam caddaynayana isaguna wuxuu noqonayaa sunne ayuu noqonayaa sunnaha waxaa ka baxaya uun wax deliil loo helay inaanay sunno ahayn cala sabiili misaal nebigu sala allahu alayh wasalam salaadda markuu ilaahay inagu waajibiyey oo allah uu yidhi aqiimu asalaah ficil baa nebigu ku caddeeyey sala allahu alayh wasalam amarka mujmalka ahee waajibka ah ficilka nebigaa caddaynayey dabeedna wuxuu yidhi salluu kamaa ra'aytumuunii usallii sidaan u tukanayo ee ay aragteen oo kale inaan u tukanayo idinna u tukada waxaa la odhanayaa shay kasta oo nebigu sala allahu alayh wasalam salaadda uu ku sameeyey wax ka leexiye haddaan la helin waxa u asala in shaygaasi waajib yahay muxuu waajib u noqday ficilkani waa mubayinu lilamri lwaajib amar waajiba ayaa ficilkani caddaynayey mar hadduu amar waajiba caddaynayey kii lagu caddaynayey wuxuu la xukum yahay kuu caddaynayey macnaheedu waxay tahay salaadda waajibkee laydin amray waa sidan ee caynkaas sameeya oo sidan sameeya oo sidan sameeya oo wax kastuu nebigu sala allahu alayh wasalam salaadda ku sameeyey in la sameeya inay waajib tahaa laga qaadanaya waa qaacido guud hadday soo aroorto ashyaada qaarkood nebigu inaan u daa'imin oo wakhtiyada qaarna ka tegey wakhtiyada qaarkoodna sameeyey waxaa la odhanaya waa saarifan can ilwujuub waa shay waajibnimadii ka leexiyey haddii la helo deliil kaleoo khaarijiya oo shay afcaashii nebiga ee salaadda uu ku sameeyey ka mida sal allahu alayh wasalam caddaynaya inaanu waajib ahaynna waxaa lagu xambaarayaa dee sunnanimo wixii kale waxaa la istisxaabayaa in xukunkaa wujuubkaa ah baa lagu wada xambaaraya tusaale labaad walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istaaaca ilayhi sabiila beytka in la xajiyaa ilaahay amroo waajibiyey binasi lqur'aan nebiguna waa caddeeyo ficil ahaan buu ku caddeeyey wuxuu uhi khuduu canii manaasikakum lacallii laa axuju bacda caami haada wa fii lafdin lacallii laa alqaakum bacda caami haada idan waxaa la odhanayaa wax kastuu nebigu sala allahu alayh wasalam xajkii ku sameeyey asalku wuxuu yahay inuu waajib yahay waayo ficilkaasi waa mubayinun lilamri alwaajib waxaa ka hadhayan wixii deliil ka leexiyey waajibnimada waa laga leexinaya markaa haddii kale maya lagama leexinayo hadduu sunno caddaynayana wuxuu noqonayaa ficilkaasina sunnuu noqonaya waxa sunnaha ka baxayo in wixii daliil ka leexiyo wahaakada waxaa jira afcaal haddaba nebigu sameeyo calaa sabiili ilcaada awiljibilla u sameeyey jibilladu abuurkaa keensanayaa laga tilmaamaya oo cunitaanka iyo cabbitaanka iyo fadhiga iyo istaagga iyo seexashada ashyaada noocaasi waa ashyaa jibillo ahoo dadka ku abuuran oo dabiicadda bini aadamka waxay tahay ashyaada inay sameeyaan marka shiikhu wuxuu yidhi xukun sharci kuma tacalluqayo waxaa laga qaataa un ibaaxo ibaaxada lafteedu waa xukun sharciye wuxuu u jeedaa xukun sharcioo ka ziyaada aan ku tacalluqayn ibaaxo ka dheeraada laakiin ibaaxo waa faa'iidaynaya marba hadduu nebigu sameeyey xaaraan inuu noqdaa ma suuragal aha marka wuxuu noqonayaa in ibaaxo lagu xambaaro aadaabta lagula imanayo iyo kayfiyada loo samaynayo tashriic waa soo gelaya oo nebigu inuu wax cunaa dee waa arrin jibille ah laakiin kayfiyadu u cunayo bisimka inuu ku bilaabo faraha inuu muudsado markuu cuno yaa cuntadii inaan u badsannin marka dambe inuu xamdalo ku khatimo waxay noqonaysaa ashyaa tashriic oo hay-aadka iyo kayfiyaadka soo galay markuu wax cunayo kayfiyaddu markaa samayn jiray oo inaanu jiifoo kale wax ku cuni jirin iyo wax la mida laa aakulu muttaki'an iyo isagoo dangiiga iyo wahaakada laba tafsiir baa ku sugan muttaki'ani waa marka tashriicu wuxuu noqon karaa xagga aadaabta in loo tashriiciyey oo qurba soo geli kartaa marka taasina waa saas yada wey wuxuu yidhi mujarad alficli bilaa iijaabi waa mafcuul muqadam ah ixmil ku xambaar mujarad alficli ficil keliya min alrasuuli xaaluu ficilkaasi min arasuuli rasuulka sala allahu alayh wasalam xaggiisa ka ahaaday bilaa iijaabin ficilkaasoo bilaa iijaabin waxaa kuu bannaan min arasuul inaad sifaysana waa kuu bannaan tahay inaad xaal ka dhigtaana waa kuu bannaan tahay bilaa iijaabinna xaal baa kuu bannaan saa waxay noqonaysaa inaad tidhaahdo ixmil ku xambaar mujarad alficli ficilka keliya ku xambaar xaaluu ficilkaasi ahaaday bilaa iijaabin ay khaaliyan min iijaabin waajibin mid ka maran uu ahaaday ama multabisan bilaa iijaabin mid ku dheehan iijaab la'aan ku dheehan uu ahaaday min arasuuli xaaluu ficilkaasi min arasuuli rasuulka xaggiisa ka yimi oo ka dhacay kaa'inan min arasuuli cala istixbaabi sunnayn ku xambaar la sunnaynaya iijaab haddaanu wehelin taas maynaan tilmaamin ficilkii haddii uu markaa iijaab aanu wehelin culammadu waa isku khilaafaanoo aqwaal bay ka ficilka aan amarna caddaynaynin amaarad kaloo iijaab ah ama ka madhnaysiin ah midnaba aynay la soconnin labada qarina midnaba maxaa lagu xambaaraya khilaaf baa ku jira arbacatu aqwaal bayna geliyeen qowl odhanaya iijaab ha lagu xambaaro qowl odhanaya sunnaha lagu xambaaro qowl odhanaya ibaaxa ha lagu xambaaro qowl odhanaya ha laga tawaqufo waa wujuub iyo nadbi iyo ibaaxo iyo tawaquf waa arbacatu aqwaal laba qowl iyagu markaa waa marduudo waxay noqonayaan qowlka ku saabsan tawaqufka dee ikhtidaa kuma jira isaga tuur qowlka ibaaxada ku saabsanna isagana tuur oo ilaahay waxau ihi laqad kaana lakum fi rasuulillaahi uswatun xasana waxa idinku sugnaatay rasuulka ilaahay kudayasho wanaagsan marba haddii la kudayasho wanaagsan baa idinku sugnaatay in ficilkaa la sameeyaa waa ka raajixsantao waa ka miisaan badan tahay in laga tago ibaaxaduna waa mustawa tarafayn oo labada dacal baa siman oo isleeg oo raajix iyo marjuux ma kala leh marba haddii in la sameeya arjax ay ka noqoto in laga tagaa dee waxay noqonaysaa ama waajib inay noqoto ama manduub inay noqoto marka labadaa qawle hore labadan qawle kale marka loo yimaado wujuubkiiyo nadbiga kee lagu xambaari wujuubkiiyo nadbiga keebaa lagu xambaari markay timaado waxaa la odhanayaa yaqiinta la hubay waxay ahayd sunnanimada oo in la sameeyaa markay arjax ka noqoto in laga tagaa labada mid walba waa ku dhici kartaa wujuubka iyo nadbiga sawmaaha yaqiinta ka la hubaa waa kee waa nadbiga ka laga shakisan yahayna waa kee waa wujuubka horta nadbigu waa inoo xaasil wujuubkuna waa mashkuukun fiihi oo waa laga shakisan yahay maadaama wujuubkii uu yahay mashkuukun fiihi uu yahay asalkuna uu yahay bara'atu dimma oo ruuxu inaanu dembaabayn oo la ta'siiminayn asalku yahay oo ta'siimku deliil u baahan yahay waxaa la odhanayaa qadarkaa la hubo ya ee asalkana waafaqsan oo ruuxii dembi ka baaqanayo baanu ku xambaaraynaa sidaasuu yidhi cala istixbaabi wuu yidhi waa qowlka raajix wain bificlin buyina almamuuru wain buyina haddii la caddeeyo alma'muuru kii lays amray bificlin ficil lagu caddeeyo bificlin buyinay ku tacalluqdaa fa xukmuhu ay fa xukmu dalika alficli ficilkaa xukunkiisu fii xukmi daa maxsuuru maxsuurun waa mid lagu xasriyey fii xukmi daa kaa uu caddaynayey xukunkiis ayaa lagu xasriyey bimacnaa amarkuu caddaynaayo ayuu la xukum noqonayaa hadduu waajib ahaana waajib buu la noqonayaa ficilkani hadduu sunno ahaana sunnuu la noqonaya wa ficluhu lmansuubu ficilkii nebiga sala allahu alayh wasalam ee almansuubu liljibillati loo nisbeeyey jibillo iyo abuur laysa bitashriicin tashriic ma lihadi lmillati ay liahli hadi lmillati ehelka milladan tashriic uma aha bimacnaa mashruuc uma aha buu u jeedaayo mashruucu wuxuu noqonayaa waajib ama manduub buu noqonayaa haddii la yahay shaygaasi waa mashruuc xaqiiqatan wuxuu ku yahay waajibka ama sunnaha calaa sabiili majaaz ibaaxada waa dhacdaa in la yidhaahdo waa mashruuca laakiin waa majaaze xaqiiqa maaha ila shayga haddii la waa mashruuc waxaa laga qaadanayaa in la sameeyo ayaa markaa layska dalbaya layska rabaa waajibin iyo sunno si kastaba ha laysaga rabeen ya saasuu markaa noqonaya tashriicna waa masderkii sharaca weeyi waxaana fasaaxo badan siday culammada qaarkood ay sheegeen cadaarna uu ku sheegi jiray xaashiyadiisa jamcu jawaamica inaan waxba ra'da la sheedin oo sharaca la odhan sharaca tashriican ee sharaca in la yidhaahdo siday qur'aankaba ugu timi sharaca lakum min addiini maa wasaa bihi ama am lahum shurakaau sharacuu lahu min addiini sharacuu lama odhan wannahyu yaqtadii alfasaada in ataa lidaati aw lisharti naqdan ya fataa wannahyu nahyigu yaqtadii alfasaada wuxuu keensanayaa fasaad in ataa hadduu yimaado naqdan lidaati aw lishari ay naaqidan xaaluu diidayo oo burinayo daatada burinayo oo diidayo aw lisharti ama shardiga diidayo yaa fataawiilow kasawmi fii xaydin tusaalihiisu wuxuu ahaaday waa sida soonkoo fii xaydin caado gudaheeda ay soonto gabadhi dhiiggii caadada gudaheeda inay soontaa waxay noqonaysaa soon baatilay noqonaysa wa yowmi ciidin maalin ciid gudaheed in la soomaana wuxuu noqonayaa soom baatiluu noqonaya wa bayci majhuulin waxaan la garanayn in la iibiyaana isaguna wuxuu noqonayaa bayc baatiluu noqonaya bilaa taxdiidi majhuulkaasoo ka madhan taxdiid ka madhan la sifeeyo oo sife lagu xadidaayo ama lagu cayimaayo la sheego wa in liamrin khaarijin nahyun yarid wa in yarid nahyun yarid hadduu soo arooro nahyi liamrin khaarijin amar daatadiisa ka baxsan uu u soo arooro nahyigu ou yimaado falaa yunaafii sixatan diidi maayo asixitaanu asaxo diidi maayo falaa taxid ha ka weecanin yacnii qowlkaa sawaabka ah ha ka weecanoo qowl kale ha u weecan oo odhanaya mar walba baatil weeye sidaa odhanaya ha u weecan ka xaji mar'atin sida gabadh xajkeedoo kale weeye biduuni maxramin maxram la'aantii ay xajido yasixu waa asaxaya xajkaas laakiin maa khalat can ma'sami ha yeeshee kamay madhnaan dembi kamay madhnaan uu sheikhu waa mas'alo ku saabsan nahyigu fasaad ma keensanaya mise ma keensanayo culamada qaar waxay ilaaqaan annahyu yaqtadi alfasaada cala alilaaq nahyigu fasaad buu keensadaa si ilaaqan u keensadaa culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen waa la tafsiilinayaaye nahyigu fasaad wuxuu keensanayaa hadduu daatada ama shuruuda u noqdo oo daatadii hadduu ku dhaco nahyigu ama shuruuddii ku dhaco wuxuu noqonayaa fasaad mid keensanaya laakiin wax daatada iyo shuruuddaba ka baxsan hadduu nahyigu u dhaco oo khaarij ka ah khaarijkaasina uu yahay miday kala infikaaki karaan oo shaygii kala bixi karaan xaalka noocaasa sixadii ma diiday mashhuur waxaa madhab ulxanaabila inay qabto annahyu yaqtadii alfasaad cala aliطlaaq saasaa mashhuuru caana laakiin saxdu waxay tahay inaanay ilaaq u qabin walow saase haba ka caanbaxdee saas aawadeed baa culammada xanaabilada qaarkood waxay yidhaahdeen sida ibnu muflix oo kale ibnu najaar alxambalina waa ku soo naqlinaya kitaabkiisa sharxu lkowkab almuniir markaannu leenahay nahyigu fasaad buu keensanayaa ashyaadii kale bixi karayey ee aan islaasimaynin hadalka iyagu kuma saabsana ayuu ibnu muflix yidhi ibnu najaarna waa ku waafaqay labadubana waa xambaliyaan ee markaanu leenahay nahyigu fasaad buu keensanaya waxaan u jeednaa suwarka waxaan ahayn jihada nahyigiiyo jihada amarku kala bixi karto waayo nusuusta qaarkood baa soo aroorto ashyaada qaarkoodoo la nahiyey inay asaxayaan caddaynaya waxaa ka mid a nusuustaas xadiiskii tilmaamayey neefka irmaan marka la iibinayo inaan habeenkii la soo gaaxin laa tusaru alibila waalghanam hadday dhacdo haddaba cidi inay soo gaaxiso si dadkii ay u mootiiso caano badan inuu leeyahay sidaa ay ku iibiso ruuxii sidaa lagaga iibiyaa khiyaar buu leeyahuu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam saddex maalmood ayuu khiyaar leeyahay marka hadduu doonana waa haysanaya hadduu doonana waa celinayaa waradda macahaa saacan min tamrin waxaanu la celinayaa saac timira hadduu celinayo lama odhan hadduu doonayo inuu haysto baycii dib ha u sameeyo caqadkii dib ha ugu noqdaan kii hore baatil buu ahaaye oo mar labaad caqadkii ha ridaan dee khiyaarun baa la siiyey dee inaanu fasaad keensanayn baa laga qaadanaya waayo shaygan la reebay iyo amarkii way kala baxi karaanoo laba shay oo islaasimaya ma ah oo daatadii iyo shuruuddii iyo wasfi mulaasim la'a midnaba u noqon maayo nahyigani idan fasaad keensan waxaa kaloo ka mida xadiiskii tilmaamayey laa talaqawu ljalab faman tuluqiya fashturiya minhu faida ataa sayiduhu suuqa fahuwa bilkhiyaar iyadoo la reebay ayaa haddana la asixiyey laakiin khiyaarun baa la siiyey khiyaar ayuun baa la siiyey wahaakada marka khulaasadu waxay tahay haddii nahyi xagga daatada ku saabsan la nahyiyo oo shayga daatadiisa nahyigu ku dhacayo ama shuruuddii ku dhacayo xaalka noocaasa wuxuu noqonayaa inuu fasaad keensanayo shaygaasi uu noqonayo baatil jumhuurkuna waxay yidhaahdaan fasaad iyo butlaanku waa isla macne oo bail iyo fasid waa bimacnan waa isku macne xanafiyadu waxay leeyihin fasid iyo bail fara udhexeeye hore inu soo sheegnay laakiin jumhuurka laftoodu masaa'il bay kala saareen fasidka iyo bailka shaaficiyadu ilaa koob iyo toban mas'alo bay fasidkiiyo bailka kala saareen culamada qaarkood nadmi yar bay ku nadmiyeen calaa kulli xaal waxa se ugu caansan jumhuurku waxay kala saareen alxaju wanikaax labada baab baa ugu sii caansan marka hadda wuxuu tilmaamayaa nahyigii hadduu xagga shardiga ku saabsan yahay tahaaradii maxay ahayd shardi xaydkiina tahaaradii buu ka hor imanayaa marka waa nahyi shardigii ku saabsan yacni wuxuu noqonayaa isagu waxa uu ka cabirayba waa nahyi daatada ku daatada ku saabsan buu markaa tilmaamay calaa kulli xaal ama daata ha ahaado ama shardi ha ahaadee fasaad buu keensanaya maalinta ciiddoo kale in la soomaa waxay u noqonaysaa daatada soom bay u noqonaysaa wasfi mulaasim la ah oo aynay kala bixi karin innaba ayaa nahyigu ku saabsan yahay wasfigaa mulaasimka la ah ee ayna kala bixi karin waa maxay soonka maalinta ciidda la soomaa waa icraad can diyaafat illaah martisoorkii ilaahay khalqiga maalintaa martisooray oo laga jeesta weeye marka in la soomo iyo in diyaafadii ilaahay laga jeestaa waaba islaazimayaan maba kala baxayaanba mar haddaynay kala baxaynin nahyigaasi wuxuu keensanayaa fasaad buu keensanaya wuxuu noqonayaa shay faasid ah saasuu noqonaya shaygii majhuulka ahaya in la garanay in la iibiyaana isaguna wuxuu noqonayaa faasid buu noqonaya oo shuruudihii bayca loo shardinayay waxaa ka mida waa inuu waxan yahay wax macluum ah dee hadduu majhuul noqday oo aan laba garanaynin ou yidhahdo shay baan kaa iibiyey intaasaanan kaa siiyin shaygii wax kastuu noqon karaa ya ama shay buu ka iibiyey maqan wax sifaana uma raacin awr baan kaa iibiyey wuhi awr awrkii ma sifayn ma odhan awrka da'diisu waa intaa oo waa caynkaa oo saasuu yahay yani waxa weeye waa awr oo kadaa ah oo sidan ah sifo marka uu sifeeyo halkaa marka la soota alla waa kii lay sheegayey sifo uu odhanayo muu sifayn idan bayca noocaasi ma asaxayo haddii shay laakiin daatadii iyo shardigii iyo wasfigii mulaasimkaa intaba ka baxsan ay kala infikaaki karaan nahyigu u noqonayo fasaad ma keensanayo ee wuxuu noqonayaa yasixu maca alismi dembi la jirkiibuu asaxayaa wuxuu sheikhu inoo tusaaleeyey masalada ku saabsan gabadhii bila maxram soo xajinaysay ee xajkii u safraysay nebigu sala allahu aleyh wasalam waa ka reebay laa yaxilu liimra'atin tu'minu billahi walyowmi alaakhiri an tusaafira masiirata yowmin wa leyla ila wa macaha duu maxram waxaa looga nahiyayaa waa maxay waxaa looga nahiyayaa daatadii cibaadada u noqon maayo shardigii maayo wax mulaasim la'ana ma aha fitna inay ku timaado ay fitnowdo oo dee rakubsadaan iyo wax la mida ayaa laga baqayaa amaba dee ay ka sinaystaanoo yacni waxa weeye ay zina ugu yeedhaan addeedna ay aqbashaba si aan taasi u dhicin ayaa loo naahiyey taasna iyadoo negba waa ka dhici kartaa wax mulaasim safarka la'ah ilaaba ilaa ma aha waana dhici kartaa keligeed intay safarto inaan fitnadaasi dhicin idan maadaamay sidaas tahay nahyigaasi ma keensanayo fasaad safarkiina daatada xajka kuma dhicina ariiqii xajka loo marayuu ku dhacay marka labadii jiha way kala bixi karaan waxaa la odhanayaa xajkeedu waa ansaxayaa macal ismi dembi la jirkiibuu buu asaxayaa xajkii mabruurnimadii waa ka baaqday ile xajku waa inuu dembi ka maran yahay laakiin maa khalat can ma'sami waa ka shiikhu cabiraya shiikhu halkan wuxuu ku tilmaamayaa culammada shaaficiyadu inay yidhaahdeen jamac dumaroo siqaad ah oo lagu kalsoon yahay meeshii maxramka waa u geli karaa oo safarkii xajka waa u bixi kartaa haddii jamaca siqaaddii la socdaan ee dumarka ahy qaarkood waxay sii shardinayaan mid ka mida waa in maxram la socdaa jamacaa dumarkiina siqaad yihiin wuxuu sheikhu tilmaamayaa qiyaas jamacaa dumarkee siqaaddaa looga qiyaasanayo maxramkii calaa kulli xaal waa mas'ala fiqhiya culammada qaarkoodna qiyaaskaa ma sallimayaan marka walacalla sawaaba inaan marnaba biduuni maxram inay safartaa aynay u bannaanayn walow jamac siqaadi ba hala socdaanbe qiyaaska jamac oo siqaada looga qiyaas qaadanaya maxramkana wa qiyaasun maca alfaariq nebiguna sal allahu aleyh wasalam ninkii ku yidhi ini iktatabtu fii ghaswati kada wa kada wa ina imra'atii kharajat xaaja waxa uu nebigu ku yidhi sala allahu aleyh wasalam idhab faxuja maca imra'atik istifsaal ma samaynoo ma odhan jamac siqaadi ma weheliyaan mise ma weheliyaan iyo wax la mida kuma odhan xaaskaagu ma gabadh weyn oo qawaaciddii ka midaba mise waa gabadh dhallinyaro ah oo da'deedu yar tahay kullu dalika ma kala weydiin qaacidaduna waxay tahay tarku listifsaali fii xikaayati alxaali maca qiyaami alixtimaali yunazil manzilat alcumuumi fi lmaqaal waa qaacida macruuf waayah wannahyu yaqtadii alfasaada nahyigu wuxuu keensanayaa fasaad in aataa hadduu yimaado naqdan ay naaqidan xaaluu burinayo ka hor imanayo uu yimaado lidaati daatada uu diidayo oo ka hor imanayo aw lisharti ama shardiga burinayo ka hor imanayo labadaa mid hadduu u noqonayo fasaad buu keensanaya yaa fataawiilo ka sawmi waa sida sawmka fii xaydin caado gudaheed gabadhi ay soonto wa yowmi ciidin waa sida maalin ciid oo kale markaa in la soomo wa bayci majhuulin waxaan la garanayn in la iibiyo kale weeye bilaa taxdiidi sifayn shaygii la sifaynaya la'aanteed lagu xadidayo lagu cayimayo shaygii waa inuu yahay shay la arkayo ama waa inuu yahay shay wasfiga lagu garanayo sida salamkii oo kale in liamrin khaarijin nahyun yarid wain yarid nahyun yarid hadduu soo arooro nahyi liamrin khaarijin amar isaga ka baxsan hadduu nahyi u soo arooro amriga waxaa loo jeedaa yani markaa shacni ka baxsan isaga laftiis mri bimacnaa shani limrin khaarijin ay lishanin khaarijin yani xaal isaga ka baxsan hadduu nahyi u soo arooro falaa yunaafi sixatan sixa diidi maayo falaa taxid ha ka weecanin qowlkaa sawaabka ah oo ha u weecanin cala aliطlaaq buu nahyigu fasaad u keensanayaa ka xaji mar'atin waa sida gabadh inay xajidoo kale biduuni maxramin maxram la'aantii ay xajido yadaan maxram ku dheehnayn ay xajido yasixu xajku waa asaxaya laakiin maa khalat can ma'sami waa asaxaya waxaa loo jeedaa faralkii xajku waa ka dhacayaa laakiin dembi kama marhna hawaab ma ka helaysaa mise kama helayso laba qowl bay culamadu kale yihin qowl odhanaya waana laga hawaabinaya waa tusaabu wa tastaxiqu alciqaaba macan iyo qowl odhanaya maya wax sawaaba heli mayse faralkunbaa ka dhacaya dembiguna waa u sugnaanaya shinqiidi wuxuu odhanaya aqwaasha markuu soo raro qowlka ah in lana sawaabinayo oo qadarkii sawaabna ay wax ka helayso ee dembina ay helayso ayuu suwarka noocan oo kale a ah tilmaamaya inay tahay sida aqcadka ee qawaacidda badan wa bicumuumi lafdi khud xayu tarad laa bikhusuusi sababi aladii warad wa khud qaado bicumuumi lafdi lafdiga caamnimadiisa qaado xayu tarad markuu mutarid noqdo waxaad qaadataa cumuumka lafdiga waa markuu qiyaasoobayo cid walba sidaasun la odhanayo uu caam ugu noqonay laa bikhusuusi sababi aladii warad sababta gaarnimada uu ku soo arooray ha qaadanin waxay ku saabsantahay qaacidaday culammadu yidhaahdaan alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab marka nas hadduu sharciga ku soo arooro sababna uu leeyahay sababtaa inaanu ku gaar ahayna caam noqonayo oo cid kastaba lagu camimayo baa saxdu ay tahay haddii lafdigiisu caam yahay ee sababta gaarnimadeedii kuma gaar noqonayo waayo adilo badan baa soo aroortay iyadoo asbaab leh haddana asbaabtii ay lahayd laguma gaar yeelin ee waxaa laga yeelay caam dihaarkii oo kale sabab buu lahaa haddana sababtii kuma gaar noqon qaacidadanna waa qaacido culammadu asaalatan isla ogol yihiin min xaysu ljumla ahaan waa isla ogol yihin wax yidhi shakhsigii ay ku soo degtee sababta u ahaabay ku gaar tahay wax yidhina ma jiro ibnu taymiya wuxuu odhanayaa cid tidhi shakhsigay ku soo degtay ku gaar tahay muslim odhan maayo buuhi caaqil odhan maayo buuhi iska daa muslimiinu yidhahdeen naxwa hada cibaaro saasoo kale u cabiraya laakiin waa jirtaa culammada qaarkood inay yidhaahdeen axwaasha qaarkood noocii sababtu caam ku noqonaya marka cumuumkiisu wuxuu noqonayaa bixasabi nawci sababi laa bixasabi lafdi wa fii bacdi alaxyaan waa mar qariino la helay markaasna qariinadaa maxaa ka mida qariinadaa waxaa ka mid oo kale sababtii hadday koobsato wasfi cillanimo faa'iideynaya ay koobsato waxaa cumuumkii la odhanayaa waa bixasabi nawci sabab oo wasfigaasu caam ku noqonaya laa bixasabi lafdi miaal nebigu sala allahu alayh wasalam maalin ramadaan isagoo safara ayuu wuxuu arkay nin lagu urursan yahay oo la hadheeyey markaasuu weydiiyey markaasaa la yidhi markaa wuu dhacay soonkiibuu xamili waayey markaasaa nebigu wuxuu uhi sala allahu alayh wasalam laysa min albiri alsiyaamu fi safar samafalka kama mid ahaa in safarka lagu soomo samafalka kama mid ahaa macnaha waxaa loo jeedaa kii sidaasoo kale soonku u dhibaayo ee aan xamilaynin dee khayrka kama mid ahaa inuu soomo laakiin ruuxii sidaasoo kale aan ahayn isaga la tilmaami maayo inaanu markaa khayrka uga mid ahayn marka bixasabi nawci sababu caam ku noqonaya sidaas aawadeed alcalaamatu maxamed ibnu saalix alcuthaymiin alqawaacid adahabiya waa ka ku odhanaya waactabir ilcumuuma fii nasin uhir ama khusuusu sababin fama ctubir maa lam yakun mutasifan biwasfi yufiidu cilatan fakhud bilwasfi beydka hore marka wax la macnaa markuu sheegay hadalkan inoo qoran ee hore alcibratu bicumumi lafdi la bikhusuusi sabab ou yidhi wactabir alcumuum fii nasin usir nas la soo naqliyey cumuumka ictibaariyo tixgeli amaa khusuusu sababin famactubir marka beydkaasi beydkan buu la macno yahay ayuu wuxuu yidhi maa lam yakun mutasifan biwasfi yufiidu cilatan fakhud bilwasfi waxaan sababta la ictibaarinayn haddii aynay sababtu koobsannin wasfi cillanimo faa'iidaynaya ee hadday koobsato wasfi cillanimo faa'iidaynaya fakhud bilwasfi wasfiga qaado oo waxaad tidhahdaa cumuumku wuxuu noqonayaa bixasabi alwasfi dheh haalibanna ashyaada noocaasoo kale waxay leedahay adilo kaloo khilaafsan bay leedahay cala sabiili misaal fa aynamaa tuwalluu fa hama wajhu allah meel kastaa u jeesataanba halkaasaa ilaahay wajigiisii ahaatay bimacnaa ilaahay idin soo qaabilaya meesha u jeesataanba waa hor ilaahay lafdigu waa caam waxaa dhici karta cumuumkaa dee inuu ruux yidhaahdo kacbada in loo jeestaa laazim maahee meeshii loo jeestaba ilaahay waa ku soo qaabilaya waa hor ilaahay ama waqooyi u jeeso ama koonfur u jeeso ama bari u jeeso ama galbeed u jeeso ruux qaldani inuu sidaa yidhahdaa dhici karta oo yidhaahdo lafdiga caamnimadiisaan qaadanaya laakiin daliilkan de waxaa jira daliil kaleo sheegaya in kacbada in loo jeestaa waajib tahay fawalli wajhaka shatra almasjid alxaraam waxaysumaa kuntum fawalluu wujuuhakum shatrah yacni meel kastaa ku sugantihiinba xagga kacbada u jeesta marka waajib weeye kacbadii in loo jeestaa ee khiyaar looma laha geestii la doono in loo jeesan karo idan aayaddan caamnimadeeda maxaa lagu xambaaraya cumuumkeeda waxaa lagu xambaarayaa si ayna aayadda kale u caaridin bixasabi nawci sabab oo ciddii qiblada garan weyday ama sunno tukanaysa ee safar ahayd ashyaada noocaasoo kalea lagu xambaaraya waxaa kaloo ilxaaqaya haleelaya dee ruuxii la dirqiyeyoo kacbada laga jeediyey oo gees kacbadii aan ahayn loo xidhay isaguna waxay noqonaysaa fattaquu ma istatactum inay ka dhacayso wixii aanu awoodeyn wahaakada wa bicumuumi lafdi khud qaado lafdiga caamnimadiisa xaysu tarad markuu mutarid noqdo lafdiga caamnimadiisa qaado oo sifo gaara aan lagu gaar yeelayna ay tahay si itlaaqa in loo qaadanayo wuxuu kuu tilmaamayaa kuu ishaarayaa waa marka sifo gaara aanu koobsanayn oo cillanimo faa'iidaynaysa ti uu ibnu cuaymiin beydka kale ku sheegayey ayuu xayu darad kuugu ishaaraya ila markaa ma idiraadine xaalaad gaaruu ku gaar noqda maa lam yakun mutasifan biwasfi yufiidu cilatan markaa mutarid ma noqon ee sifo gaara ku gaar noqday laa bikhusuusi sababi sababta gaarnimadeeda e, ha qaadanin aladii warad sababtaasoo soo arooray sababtii soo aroortee nasku ku yimi ha qaadanin xukunkaa ku gaaryeelin cammin halkaa waxaan tambiihinayaa waa laga yaabaa inaad meelaha qaarkood ku aragtaa fii bacdi kutub idinkaga soo baxdo culammada qaarkood baa waxay yidhaahdaan shaafici wuxuu qabaa in xukunku sababta ku gaar noqonayo oo bacdu ahlicilmi ayaa u nisbeeyey shaafici inuu qabo qaacidadan khilaafkeeda alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab oo isagu uu qabo sababta inuu ku gaar noqonayo saas aawadeed nadmiga murtaqal usuul la yidhaahdee wadaadka maalikiga uu leeyahay nadmiga ayuu ku nasgaraynayaa inuu shaafici ku khaas yeelay sababta uu ku gaar yeelay alfaadii caamka ahayd soo aroortay sabab lahayd wuxuu tilmaamayaa inuu shaafici ictibaariyey sababta gaarnimadeeda oo uu yidhi sababtaasuu ku gaar noqonayaa filmawaaqici meelahoo dhan laakiin culammada shaaficiyada qaarkood waxay caddeeyeen arrinka noocaasi shaaficiy inaanu ka sugnayn walow bacdulmaalikiya ha u nisbeeyaan ama culamo kale ha u nisbeeyaane shaafici ma qabo sababta markaa wahmigaa keensatayna waxay tahay waxay arkeen mas'alo uu shaafici ku xambaaray uu sababtiibaa sidan ahayd yidhi dabeedna markaasay u fahmeen sababta inuu ku gaar muraadkiisuna saa marka cala kulli xaal haddaad aragto ku kadsoomi wamuhbitu shayi muqadamun cala naafihi xayu laa murajixun jala wamuhbitu shayi shayga kii sugayey muqadamun waa laga hormarinayaa calaa naafihi kii diidayey xayu laa murajixun jala goorta mid arjaxaya aanu muuqanin muhbitka sugay baa la hormarinayaa waa qaacidaday culammadu yidhaahdaan almuhbitu muqadamun cala annaafi ka wax sugayaa laga hormarinayaa ka nafyinaya maalan mid baa wax nafiyey midna waa sugan muhbitkaa la hormarinaya miaal waxaa ka sugnaaday caaisha xadiiska tirmidiga inay tidhi man xadaakum ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama baala qaa'iman falaa tusadiquuh ma kaana yabulu ila qaacida ruuxa idinku warrama nebigu wuxuu kaajay isagoo taagan ha rumaysanninay tidhi ma kaaji jirin isagoo fadhiya mooyaane sidaa waxaa khilaafsan xadiiska xudayfa ee sheegaya ana rasuula اllahi allahu اllahu alayh wasalam dahaba ilaa subaadati qawmin fabaala qaa'ima nebigu wuxuu tegey meel qola ay qashinka ku qubto dabeedna wuxuu ku kaajay isagoo taagan saxiixaynkaana ku sugan yihin marka kanaaba sixa badan mid waa muhbit midna waa naafi almuhbitu muqadamun cala anaafi ka sugayaa laga hormarinayaa ka nafyinaya maxaa loo hormarinayaa waxaa loo hormarinayaa kan sugaya cilmi dheeraadu hayaa laakiin ka nafyinayaa ogaalkiisuu ka warrama kan sugaya waxa uu heliyo cilmi dheeraada ah caaisha markay nafinayso waxay ogayd xaaladda nebiga sala allahu aleyh wasalam dee haaliban waxay ku ogayd inuu fadhi ku kaaji jiray manay ogayn markaa suuradan gaarkee naadir ahaan u dhacday marka nafyigeedu wuxuu aha nafyu cilmi sidaasaa markaa loo yidhi almuhbitu muqadamun cala annaafi waxaa kaloo soo aroortay oo saxiixa ku sugan in leylat lisra walmicraaj inuu yidhi nabigu sal allahu alayh wasalam baytulmaqdis kuma tukan lam yusalli fii waana fi saxiix waxaa soo aroortay saxaabi kaloo sugaya walow sanadku yaanu la quwo ahaanba oo sheegaya inuu markaa ku tukaday baytulmaqdis gudiis weliba isla xadiikaa waxaa ku jirta buraaqii inuu ku xidhay baytulmaqdis hortiis saxaabiga markaa salaadda nafiyeyna xidhashadana waa nafiyey oo wuxuuhi kuma xidhin waayo isagaa loo keena inay ka carartu ka baqayin muxuu xidhaya haddii ay sugnaato riwaayadaas fiiha maa fiiha culamada qaarna waa taxsiiniyeen salaadda sheegaysay laakiin ruwaaddii siqanimada badnayd may soo werin waxaynu ujeednaa maa duuna ee haddii cillo ay ka madhnaato la sugo siday culamo badani u sugeen waxaa la odhanayaa almuhbitu muqadamun cala annaafi ka sugayaa laga hormarinaya ka nafyinaya saasaa la odhanaya baabkaa waxaa kaloo soo gelaya ahlucilmiga qaarkood baa waxay odhanayaan mas'aladaa waxaa ku sugnaaday ijmaac ahlucilmigoo dhan baa saa isku waafaqsan caalim kalena waxaa dhici karta inuu nefiyo marka ictibaar bay tan ku soo geli kartaa oo maalan caalimkan odhanaya ijmaac baa mas'alada ku jira caalimulghayb ma aho culammada fii asqaaci alard ama fii bilaadi dunya kullihaa ku sugnayd inuu dhammaantood soo wada afqaaday oo caalimuu seegay aynay jirin oo culammadoo dhan wada yaqaanay beled kastaba ha joogaan meel kastana ha ku sugnaadeen oo mid walbana qowlkiisa ogaa dee ta noocaasi miduu koobay ma aha ee sugista uu ijmaaca sugayaa wuxuu u dhacayaa macno ahaan nafyulkhilaaf buu u dhacayaa inuu khilaafka nafyinayo caalim kale hadduu yidhahdo ijmaac ma ahoo khilaaf baa masalada ku jiroo la khilaafay waa muhbit alkhilaaf midna waa naafi alkhilaaf bicibaara ukhraa mid sariixan waxaabuu u yidhi laa khilaafa fi hadi almas'ala midna wuxuu yidhi maya fiihi khilaafun waxaa la odhanaya almuhbitu muqadamun cala alnaafi wa shaykhu lislaam ibnu taymiya fii bacdi kutubihi wuxuu ku odhanayaa sida majmuuc fataawaha ku sugan haddii culamo soo naqliso ijmaac culamo kalena ay khilaaf soo naqliso mas'alada ku sugan oo mas'alada lafteeda la ysku khilaafsan yahay oo laba caalim ay khilaaf soo naqliyaan labada caalim midkood aanu ka kale ka qaadanin laba shaahidoo kaleu ka dhigaya culammadaa khilaafka sugtee hadalkooda laga hormarinaya culammada khilaafka naafiyaday waxay ku dhisan tahay almuhbitu muqadamun cala annaafi hadihi namuudaju min alqawaacidi min alfaqiiri alfadfariyi annaashidi wallaha arju an takuna naafica liطaalibi alfiqhi kacayni naabica وkhidmة maqbulaة lلdiin وذukraة تbقى لywم الdiin في أربع وأربعين ومية بfضل رbي يxتوي منظuمية ونصف hذه من القواعد وجملة من ألطف الفوائد فأحمد الله على الختام وأشكر الله على الدوام haadii namuudajun yacni tan qawaacidda ahi namuudajun waa tusaale min alqawaacidi qawaacidda ka mid ahaatay namuudaj carabi asliya ma ahee waa mucarab waa eray asal ahaan farisi ahaayo la carabeeyey carabi laga yeelay waa mucarab unmuudajna waa la yidhaahdaa namuudajna waa la yidhaahdaa zamaqshari kitaab baabu cunwaankiisa wuxuu ka dhigay namuudajun fi naxwi unmuudajna waa la yidhahdaa laakiin culammada qaarkood waxay yidhaahdeen in hamze la geliyaa waa halad bay yidhahdeen oo saakhaani iyo qolyo kale ayaa inkiray wataa hamsadu ma jirtay yidhahdeen qaar kalena way isbaatiyeen haddii eray carabinimadiisa midna uu sugo almubitu muqadamun cala anaafi waa qaacidadii hadda aynu haynay ka wax sugayaa laga hormarinaya ka nafinaya waayo haayatu maa fi lamri ka odhanaaya carabiga kuma jirto eraygaasi wuxuu ka warramay cilmigiisi haddii mid kaloo siqii uu yidhaahdo waa ku jirtaa waa carabi dee waa la aqbalaya almubitu muqadamun cala anaafi saasaa markaa macnuhu dhacay namuudajun waa tusaale min alqawaacidi qawaacidda ka mida min alfaqiiri kii faqiirka ahaa xaggiisa xaalay ka ahaatay kii baahnaa ilaahay raxmaddiisa u baahnaa alfadfariy ee fadfar loo nisbeeyey waa magac qariyo oo ka mida wilaayatu kerla ka mida oo hindiya ka tirsan waxaana igu maqaalaha sheikha laftiisa wuxuu ka soo jeedaa dadkii yeman ka tegey ee malik ibnu dinaar iyo wakhtiyadaa la socday ee diinta gaadhsiinayay hindiya ayuu ka issiran yaha la yidhi waxaan u malaynayaa tarjamadiisa inaan ku arkay annaashidi faqiirkaasoo annaashidi kii cilmiga dalbayay ahaaday cilmiga yeboohinayey raadinayey wallaaha arjuu ilaahay oo qura rajaynaya oo ka rajaynaya an takuuna naafica inay noqoto mid wax taraysa oo anfacaysa liaalibi alfiqhi fiqiga dadkii doonayey mid anfacaysa inay noqoto aan ka rajaynayo macna ducaa bay u dhacaysa naafica ayaa loo qaybaya waa la reebayaa ha reeban baa loo akhrinaya ka cayni naabica xaalay la mid ahaatay manduumadani sidii il burqanaysoo kale ay la mid ahaatay oo mar walba nafcigeedii daa'im yahayoo lagu intifaacayo sidaa u burqanaysa oo macaanideedii laga faa'iidaysanayo oo sida isha burqanaysa biyaheeda looga faa'iidaysto iyadana markaa qawaaciddeeda iyo macaanida ay sheegayso laga faa'iidaysanayo mar walba laga guranayo wa khidmatan maqbuulatan liddiini waxaan kaloo ilaahay ka rajaynayaa inay noqoto khidmo yacni mid lagu shaqeeyey oo camal inay noqoto khidmadaasoo maqbuulatan la aqbalay ilaahay agtiis khidmadaasoo lidiini diinta islaamka u sugnaata wa dukratan waxaan kaloo ilaahay ka rajaynaya inay noqoto kayd kaydkaasoo tabqaa baaqi noqonaysa liyowmi ddiini maalinta abaalmarinta u baaqi noqonaysa inay anfacdo marka wuxuu u duceeyey dadka markaa inay ku intifaacaan isagana camal aakhiro anfacaya inuu noqdo ayuu ku duceeyey sheekhu ilaahay hanagu anfaco tafsiirkan aynu fasirnay ee aynu markaa inaynu caddayna isku daynayna ilaahay markaa haynagu anfaco hana inaga abaalmariyo camal maqbuulana ilaahay haynooga yeelo idinkana alabulcilmi inaa usoo kacdeen ee camalkaa mid ilaahay u khaalisa ilaahay ha ka dhigo dembigana ilaahay idinkaga dhaafo cilmigana ha idin yasiro ha idin fudaydiyo annagana ilaahay cilmiga ha noo fudaydiyo oo ha noo sahlo hana nagu anfaco fii arbacin wa arbaciina wa miyah bifadli rabbii yaxtawi manduumiyah yaxtawi wuxuu koobsanayaa manduumiya manduumadaydu hadu waa haau sakti ta'diina waa xadfayoo maadaamuu idaafeeyey buu xadfay way dhacdaa shaygu hadduu ta' leeyahay wakhtiyada qaar in la xadfo laazimba maaha ta'du waa manduum iyo manduumadaydani bifadli rabbii fadliga rabbigay xaalaan ku dheehanahay iyo ilaahay nicmadiis iyo galladiis fii arbacin wa arbaciina wa miya afar iyo afartan iyo boqol beyt ayuu koobsanaya wa nisfi haadihi min alqawaacidi wa jumlatin min aldafi alfawaa'idi wa nisfi haadihi iyo boqol iyo afar iyo afartanka nuskood oo labiyo toddobaatan ah buu koobsanayaa oo min alqawaacidi qawaacidda ka mida wa jumlatin iyo qayb buu koobsanayaa iyo duuduub min aldafi alfawaa'idi faa'iidooyinka ugu sahlan ka mida ee kala duwan fa axmadu allaha cala alkhitaami ilaahay baan mahadinayaa cala alkhitaami khatimidda aan khatimo dhammaystiran ilaahay ku mahadinaya wa ashkuru llaha ilaahay baan u shukri naqaya cala addawaami ee si joogta a ah baan rabbi ilaahay ugu shukri naqaya si joogta a ah baan ilaahay ugu shukri naqaya ee lixdan bayd waa khaatimadii kitaabka oo sheikhu ku soo khatimay waxaanu tilmaamayaa nadmigu bayd inuu yahay waxaanu tilmaamayaa qawaaciddu koobsadayna nuskeed inay tahay oo laba-iyo toddobaatan qaacida inay tahay sidaas aawadeed qawaacidda uu koobsaday waa qawaacid fara badan marka manduumadani waa nafci badan tahay waxaaba laga yaabaa faraa'idka inay ka nafci badan tahay liannaha akaru minha qawaacida wa akhsaru minha lafdan xagga qawaaciddana waa ka qawaacid badan tahay xagga alfaad iyo nadmigana waa ka kooban tahay qawaacidda uu keenayna waa qawaacid muhima weeyo aad yo aad u muhim ah marka in laga faa'iidaysta aad bay u fiican tahay qaybista la qaybayana laysku taxallujiyo macaanidana in aad loo fahmo laysku dayo kutubaha kale qawaaciddana la daalaacdo kutubaha kale qawaaciddana la taalacdo culammaduna waxay odhan jireen kitaabun laa yuqni can kitaab kitaab kitaab qofka kama deeqayo ayay odhan jireen marka waxa weeye in kutubta laysla taalacdo ayaa aad iyo aada u fiican ilaahayna haynagu anfaco khayrna haynagu khatimo camalkeenna nasalu llaha xusna alkhaatima darsigii qawaacidka ahaa maanta oo inoo dhammaaday taarikhdu waxay tahay waa kun iyo afar boqol iyo sagaaliyo soddonkii hijiriga bisha jumaada aluulaa saddexdeedii ayuu inoo dhammaaday maalin sabti baynu bilownay sabtina waa dhammaynay subaxnimadii markaa siddeeddaa maalmood ayuu ku dhammaaday ilaahay inoo yasiray baynu ilahay ugu mahadnaqaynaa alxamdu lilaahi cala atamaam wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk